بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله من آيات تضباطا يأفر إلى آيات سيديتا إيا سيديت سورة هود مرتدي با أتمد نبي الله إبراهيم ملائك تدقر قروح بدنا وإسا السلامين مركو أركي يقول راشنكي عنين cabsibuu dareemay waxayna ahaa cabsan annaga qowmi luud baa naloo soo diray gabadhi xaaskiisa haydna way taagan tahay wayna qososho waxay ku qososhay nebi ibraahim cabsida laga dulqaaday waxaa lagu bishaareeyey isxaaq iyo yacquub uu dhali doono qaalad waxay tidhi marka yaa weylataa alla hoogay aalidu miyaan dhali wa ana aniguna cajuuzun habar aan ahay dhalmadii waan ka cajisay wahaadaa kanoo dhaba caleyh ninka ii weeye shaykhan oday gaboobay ah ina haadaa amarkaasu la shay-un shay weeye cajiibun oo la yaab leh qaaluu waxay dhaheen atacjabiina ma waxaad la yaaban tahay min amrillaahi ilaahay amarkiisa inuu ilaahay caruur ku siiyo miyaad la yaaban tahay raxmatullaahi raxmadda alle iyo wabarakaatuhu khayraadkiisu calaykum dushiina ha ahaado qoyska meeshan degane sharafta lahow inahu alle xamiidun ka mahadsan weeye majiidun sharafta leh culimada qaar baa waxay dhihiin salaamta asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatuhu yaa lagu dayn bay dhahdeen falamaa dahaba markuu ka tegey can ibraahiima ibraahim alrawcu argagixi wajaa'adhu ay u timid albushraa bishaaradii oo caruurtiina loogu bishaareeyey yudaadilunaa wuxuu ka doodi fii qowmi lod luud qoomkiisiibuuba ka doodi maxaa yeelay ina ibraahiima la xaliimun axad dulqaad badan way awaahun oo toobakeen badan oo qalbi jilicsan muniibun oo xagga alla u noqda markii ay u yimaadeen ee xaaladii waxay dhaheen inaa ursilnaa ilaa qowmi luudin bay idhahdeen markaasuu yidhi ibraahim oo hadday dad muslimihii ku jiraan ka warrama mayma halaagayno ina fiiha luudan buu yidhi marka suuratulcankabuud luud baa ku jira naxnu aclamu bima fiiha bayn annagaaba og bayna waa nabadgelinayna marka doodii halkaasi ku dhammaanaysa falamaa dahaba markuu ka tegey can ibraahiima alrawcu argagixii wajaa-adhu ay u timid albushraa bishaaradii yujaadilunaa wuxuu ka doodi fii qowmi luudan oo wuxuu leeyahay ina fiiha luudan baa jooge seed u baabi'inaysaan ina ibraahiima ibraahim la xaliimun ku dulqaad badan weeye awaahun oo qalbi jilicsan yani naxariis badan muniibun oo toobakeen badan waxay dhaheen yaa ibraahiimu ibraahiimow acrid ka jeeto can hada amarkan faraha ka qaado ka jeeto inahu shaniye qad jaaa wuu yimid amru rabbika rabbigaa amarkiisii oo qoladaa in la ciqaabi ah wainahum iyagana aatiihim waxaa u iman cadaabun cadaab oo kayru marduudin ku la celiye keyrkee cadaabaan cid hor joogsan kartaa jirin yaa u iman xaaladuna way xukuman tahay faraha ka qaad adiga xilkaama saare yaa lagu yidhi waxay dhahiin yaa ibraahiimu ibraahimow acrid ka jeeta can hada xaaladan ka jeeto luud iyo qoomkiisa inahu shaniga jiraa waxaa weeye qad jaaa waxaa yimid amru rabbika rabbiga amarkiisii in qoladaa la halaaga ah wainahum iyagana aatiihim waxaa u iman cadaabun cadaab oo kayru marduudin ku kara kayrkii ah walamaa jaaat markay u timid rusulunaa rusushayadii luudan siyaa bihim uu ka xumaaday siyaa majhuul weeye laakiin musama weeye macnihiisu wuu ka xumaaday wadaaqa wuu cidhiidhiyamay bihim bisababihim darcan qalbi ahaan waqaala wuxuu yidhi haadaakani yowmu yowm weeye casiibun oo adag buuri waa yom adag buuri ugu dhiban waxaa ishor yaalla nebiyulaahi luud nimankan quruxda badan ee dhallinyarada ah iyo qoomkiisu waxay martida ku samayn jireen yaa hortaala si aad lasuu yeelana laadheerana mahu qabiilkiisii lama joogo wuxuu kale ilaa isagu diyaar bakar buu ka yimi adeerkii ka soo raacay wuxuu meeshuu joogaana waa sham wey saduuma buu jooga dhibakaasaa horyaala walamaa jaaat markay u yimaadeen rusulunaa rusushayadii luudan luud siyaa bihim wuu ka xumaaday wadaaqa wuu cidhiidhyamay bihim bisababihim darcan qalbiga waqaala wuxuu yidhi haadaakani yowmu yom wey casiibun oo adag buuri wajaahu way u yimaadeen qowmuhu tolkiisii yuhracuuna iyagoo degdegi oo ruuclayn ilayhi luud bay u yimaadeen wa min qabl horna kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna sayi-aati xumaan kuwa sameeyay ahaayeen liwaad bay samayn jireen maa sabaqakum min axadin min alcaalamiina baa lagu yidhi qaal wuxuu yidhi yaa huna iyaga adharu lakum idiin nadiifsan fataquu llaaha alla ka baqo oo walaa tuqsuunii hayhoojinina fii dayfii bisababi dayfii martidayda sababteeda haygu hoojinina alaysa miyaanu ahayn minkum idinka idinka mida ah rajulunin rashiidoona wanaagsan malaaigtii markay u soo socdeen nabiyulaahi luud beer iyo waxbuu joogay laba gabdhooduu dhali bay u yimaadeen waxay yidhaheen malaa'igtii oo dhalinyaro qurux badana ah wax reero ahoo meelaha loo hoydaa ma jiraa na sug bay yidhaahdeen aabbahood bay u waxayna aabbe dad noocaasa meeshaa jooga wuu u yimid marka wuxuu ka xishooday inuu yidhaahdo idinma martigelin karo markaasuu uu u sameeyey wuxuu yidhi inakeenuu yidhi markaasuu wuxuu u sarbeebay qoomka meeshan degan dad xun weeyaba u sarbeeb waa sarbeeb malaku jibriil baa yidhi baa layidhi ina haddana mar saddexaad mar labaad mar saddexaad muuse way ka hadhi waaye meeshiibay yimaadeen way soo yimaadeen oo way yimaadeen way ku soo urureen markaasay malaa'igtu u sheegeen luud inaanu waxba ku dhacaynin albaabkii uu luud xidhay iyo inay jabiyaan damceen malaku jibriil yaa indhaha beedadkiisa kaba dhusay dambe fadamasnaa ayuna fadamasnaa ayuna waka indhihii bay beeneen dib bay u gurteen mar halaagu markaas iman doon wajaahu way u yimaadeen qawmuhu tolkii yuhracuuna iyagoo degdegi oo ruclayn ilayhi ilaa loon wa min qabl horna kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna sayi'aati xumaan kuwa sameeya khayr laguma ogeyn qaal wuxuu hi yaa qawmi tolkay haaulaai kuwaasi banaatay weyn hunna iyagaa adharu daahirnimo badan lakum idinka idiin nadiifsan marka gabdhihii u dhalay ma aha dadkan oo dhan nabigu u yahay isagaa hogaamiy marka war gabdhihii laidinku talagalay waa kuwan aan idiin meheriyo buu ku yidhi fataquu llaaha alla ka baqo oo oh, walaa tuqduunii ha idullaynina ha idaciifsanina fii dayfii martidayda alaysa miyaanu ahayn minkum idinka rajulu nin rashiiduna wanaagsan qaaluu waxay yidhaahdeen laqad calimta waad og tahay ludo maa lanaa inuuna noo sugnaanin fii banaatika gabdhahaaga min xaqin wax muraada muraad kama lihin wainaka adiguna la taclamu waad og tahay maa nuriidu waxaanu doonayn waad ogtahay waad ka baxan tahay ku yidhaha waa runta uu garanaya qaaluu waxay dhaheen laqad calimta waxaad og tahay maa lanaa inaanu noo sugnaanin fii banaatika gabdhahaaga min xaqin wax muraada wa innaka adiguna la taclamu waxaad og tahay maa nuriidu waxaanu rabno qaala wuxuu yidhi low anna lii hadduu ii sugnaan lahaa quwatan awood bikum idinka aan idinku qabto ow aawi aan u dunmi lahaa ilaa ruknin rukni shadiidin oo daran waan difaaci lahaa jawaabkii baan go-anay haddii xoog anigu aan idinku qabta aan leehay ama dad aan ku tiirsanahay ay jiraan waxbaa idinka qaban lahaabu markaa nabigu waa ku leeyahay raxima allahu luudan awaa ilaa ruknin shadiidin ilaa allah buu ku tiirsan yahay intaa wuxuu ihi nabigu intii ka dambaysay nabi kasta waxaa laga diraa fii harwati qowmihi qolada ugu laandheeraysan yaa laga diraa nabigu caleyh salaatu wasalaam qaala wuxuu ihi luud low ana lii hadduu ii sugnaan lahaa quwatan awood bikum idinka aan idinku qabto ow aawi aan ku tiirsanaan lahaa ilaa ruknin tiir sadiidinoo daran waxbaan idinka qaban lahaa qaaluu waxay yidhaahdeen markii dee luud halkaa ka marayso malaa'igtiibaa xaqiiqadii u sheegaysa waxay dhaheen malaa'igtii yaa luudu luudow inaa anagu rasuulu rabbika rabbigaa rusushiisii baan nahay lan yasiluu soo gaadhi maayaan ilayka wax dhibana kuma gaadhsiin karaan fa asri la guura bahale biahlika reerkaaga biqidcin qayb oo midho leyli habeen ka mid a ah. walaa yaltafid yayna soo dhowrin minkum xaggiina axadun qofna ila mra'ataka islaantaada mooyaane istisnaha waxaa laga soo istisnooday biqidcin min alleyli reerkaaga la bax ilaa naagta lama bixi kartin qolyaa waxay dheheen waxaa laga soo istisnooday yuuna ruuxna dib u dhowrin haddii kaasaa laga soo junayl way la baxday markay dib u dhawrsay baa lagala hadhay sida horaa ka fiican marka reerkaaga la bax ilaa islaantaa mooye wey iyada haweeney inahu shaniy musiibuhaa haweeneyda waxaa asiibi ma asaabahum kuwaa wixii asiibay ina mawcidahum ballantooduna asubx weeyaan markaasuu yidhi alaysa subxu biqariibin buu malaga yidhi meeshaa hadal buu soo dhexgeliyey subx alaana buu haddaba ha lagu dhufto miyaanu subxu dhoweyn baa lagu yidhi marka wuu dhow yahay subx intaa iska waasug baa layi qaaluu waxay dhan yaa luudu luudow inaa anagu rusulu rabbika rabbigaa rusushiisaana lan yasiluu soo gaari maayaan ilayka xaggaaga wax dhib a ah soo gaari maayaan adigana ku soo gaari maayaan fa asri la guur biahlika reerkaaga biqidcin qayb oo mina leyli habeenka ka a ah. walaa yaltafid yaanay milicsanin minkum idinka xaggeena axadun qofna yuuna dib dhowre ila mraataka haweeneydaada oodan la baxaynin mooyaan saasaa fiican inahu shaniga jira waxaa weeye musiibuhaa waxaa asiibi islaanta ma asaabahum kuwa waxaa asiibaya ina mawcidahum ballantooduna asubxu weye alaysa subxu subxu miyaanu ahayn qariiba wax dhow wuu yahay subx laakiin dee dhibkii ka batayo in hori loo halaagu damcayo falamaa jaaa markuu yimid amrunaa amarka ciqaabta ahaa jacalnaa waxaan yeelnay caaliyaha xaggeedii sare saafilaha xaggeedii hoose waamdarnaa waan ku dasiinay caleyhaa dusheeda xijaaratan dhagxaan oo min sijiilin dhoobo la dubay ka samaysan mamduudin oo isdaba jooga iska soo daba dhacaysa mamduudin isdul saaranna waa la yahay amarkii baa la bixiyey qaryadiisa duuma shan qaryay ahaayeen malaku jibriil intuu hoosta ka bixiyey yuu korgeeyey waxaa lii ahlu dameeraha iyo diiga iyo kilaabta iyo way maqlayeen xagganaa loo soo gadiyey dhagxaanna waa lala dhacay marka dhagxaanta qoli waxay leeyihin wixii markaa magaalada ka maqnaa yaa dhagxaanta lagu shiiday qolyana waxay leeyihin maya waaba loogu darayba iyagii meesha waa baxrumeyd ba hadda la yidhaayo waa bad qurmoonoo wax biyaheeda dhadhamin karaa jirin oo waxaa weeye waxay ku dhow waa shaam bay ka mid tahay falamaa jaa amrunaa amarkayagii markuu yimid jacalnaa waxaan ka yeelay caaliyaha xaggeedii sare saafilaha xaggeedii hoose waamdarnaa waxaan ku da'siinay caleyhaa dusheeda xijaaratan dhagxaan oo min sijiilin dhooba la dubay ah manduudin isdul saaran oo isdaba joog musawamatan la calaameeyey cinda rabbika rabbigaa xaggiisana laga calaameeyey maxay ku calaamaysan yihiin shaabadaa ku yaala dhagax waliba ninkuu ku dhici lahaa magaciisi baa ku qoran way calaamaysan yihiin musawamatan la calamay cinda rabbika rabbiga xaggiisa ka ahaatay wamaa hiya ciqaabtaasi bibaciidin tufog mah wamaa hiya ciqaabkaasi bibaciidin kuka fog mah min aalimiina ciqaabtaa loo celina meeshaasi daalimiinta kama foga ma aha ciqaabtaa reer luud ku dhacday reer nabi luud ummadiisii ku dhacday daalim oo dhan kama fogo qof kasta oo waxay sameeyaan sameeya xaun baa ku dhici wey min aalimiin qof kasta oo aalima oo sidoodii sameeya way agtaala ilaa madyan arsalnaa waxaan u diray ilaa madyana akhaahum walaalkood shucaybana qaala wuxuu ihi yaa qawmi tolkayo ucbudullah alla caabuda maa lakum idinma sugna min ilaahin ilaahu ayruhu alla kayrkii ah walaa tanqusu lmikyaala miiska ha nuqsaaminina iyo walmiisaana wasanka inii anigu araakum waan idin arkaa bikhayrin khayr inaad ku sugan tihiin marka uma baahnidin inaad dadka khayaantaan wainii aniguna akhaafu calaykum waxaan idinka baqi cadaaba yowmi yom cadaabkii muxiidin oo idinkooba muxiidintu cadaabkay sifo ka tahay laakiin hadda sidan icraabtu tahay yoomkay sifo ka tahay marka cadaab idinkooba wey yaan idinka baqi nabiyllaahi shucayb madyan weyo madyan qolwaxa qabiilka degan baa ree madyan madyan ibraahim weeye qolyana magaalada lafteeda madyan la yidhaah si kastaba ha ahaatee shucayb baa loo diray oo iyaga ka dhashay siday ambiyadii horeba dhihi jireen wuxuui war alla caabudo o ilaah kale ma lihidin miiska nabi walba meesha ugu daran buu ka bilaabay meesha ugu daran war miiska kamil yeelo ha nuqsaaminina iyo wasanka khayrna waad qabtaanoo dad baan ma tihidin haddii kale cadaab baan idinka baqayaaba ku yidhi wailaa madyana madyan waxaan u diray akhaahum walaalkood shucaybana qaal wuxuu yihi yaa qawmi tolkayow ucbud allah alle caabuda maa lakum idiinma sugna min ilaahin ilaahu ayruhu alle kayrkii ah walaa tanqusu lmikyaala miiska ha nuqsaaminina iyo walmiisaana wasanka inii anigu araakum waan idin arkaa bikhayrin khayr iyo barwaaqaan idinku arkaa wainii aniguna ahaafu waxaan uga baqay calaykum dushiina cadaaba yawmin maalin cadaabka muxiiin oo koobay oo dhinac walba idinka mara yaa qawmi tolkayow awfulmikyaala miiska oofiya walmiisaana wasanka bilqisi si caadilnimaa walaa tabkhasu naasa dadka ka nuqsaaminina markaad u miisaysaan ama ka miisanaysaan ashyaaahum ashyaadooda walaa tacsawha fasaadinina filardi dhulka mufsidiina xaalaad fasaadinaysaan taa hore waxay ahayd miiska iyo wasanka ha nuqsaaminina tanna waxaa weeye oofiya oo buuxiya oo dhammaystira weylu lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu calana idaa kaaluuhum aw yuksiruun mudafiifka waxa weeye markay dadka ka miisanayaanna way ka oobsan markay u miisayaanna way ka yarayn sidaasoo kale marka waa sidoo midda hore waxaa weeye ha nuqsaaminina miiska ta dambena oofiyo wey wayaa qawmi tolkayow awfulmikyaala miiska oofiyo oo dhammaystira walmiisaana wasanka bilqisi si caadilnimo ah walaa tabkhasu nnaasa dadkana ha ka nuqsaaminina ashyaaahum ashyaadooda aada u miisaysaan ama aad ka miisanaysaan walaa tacsaw ha fasaadinina fi lardi dhulka mufsidiina xaalaad fasaadinaysaan xaala muakida la yidhaha baqiyatullaahi ilaahay intuu idin reebay ee risqiga ah yaa khayrun lakum idinka khayr badan waxa aad dadka ka khayaanaysaan inta idiin hadha markaad dadka u miisaan inta idiin hadha ilaahay idiin soo reebay yaa ka khayr badan in kuntum muminiina muminiin haddaad tihiin humaa ana aniguna miihi calaykum dushiina bixafiidin ilaaliyo oo miihi oo kormeero anigu miihi ilahay idinla xisaabtamaya wuxuu yidhi war inta yar idin hadhe ilaahay idin soo reebay risqullah wey risqiga alla idiin soo reebay markaad dadka u miistaan yaa idiin fiican oon booli iyo waxba midna lahayn haddaad muminiintihiin wey aniguna dee xafiidiidi kaba ilaahay baa idin ilaalinayo idinla xisaabtan baqiyatullaahi ilaahay risqigiisi baaqiga ahay idiin soo hadhay yaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum haddaad tihiin muminiin muminiin haddaad ana aniguna ma ihi calaykum dushiina bixafiidin qaaluu waxay yidhi yaa shucaybu shucaybow asalaatuka ma salaadaadaa ta'muruka ku amri an natruka inaanu ka tagno maa yacbudu aabaa'unaa aabbayoogayo waxay caabudi jireen oo nafcala aan ku samayno fii amwaalina xoolaha yaga maa nashaau waxaan doonno inaka adigu la-anta adigu alxaliimu dulqaad baad leedahay alrashiid waad wanaagsan tahay waa jeesjees duqinaka anta alcasiizulkariimidi abujahl lagu yidhi alla ilaa ragaa wuu salaad badnaa nabiyullaahi shucayb salaadii badnayday ku arkayeen bay dhaheen ma salaadaa ku amartay inaanu ilaahihii aabbayowgii caabudi jireen ka tagno ama xoolaha iyaga aanaan sidaan doonna u samaynaynin maxaad noo leedahay miiska yareeya iyo weyneeya iyo maxaad noo leedahay bay anagu xoolaha iyaga saan doonaan ugu dhaqmaynahay nin ragaa bay ku yidhaahdeen qaal wuxu yidhi yaa shucaybu shucaybow asalaatu kama salaadaada ta'muruka ku amri an natruka inaan ka tagno maa yacbudu aabaa'unaa abayogay waxay caabudi jireen oo an nafcala aan ku samayno fii amwaalina xoolaha yaga maa nashaa waxaan doonno innaka adigu la anta adigu alxaliimu dulqaad baad leedahay arrisiida oo toosan qaal wuxu uhi yaa qawmi tolkayo ara'aytum bal warrama in kuntu haddaanahay calaa bayinatin markhaati iyo xujo cad dusheed oo min rabbii ka ahaatay warasaqanii uu alla igu arsaaqay minuu xaggiisa risqan xasana oo uu rasuulnimo iyo nabinimo isiiyey ama xoolo badan uu isiiyoona baahnayn wamaa uriidu anigu ma rabo an ukhaalifakum inaan idiin daba maro ilaa maa anhaakum canhu waxaan idinka in uriidu maa uriidu ma rabo ila alislaaxu wanaajinu ma sadactu intaan karo saasuu ku yidhi jawaabta saasay noqotay wareedhaha bal warrama horta xaq ku taagnahay ilaahayna risqi wanaagsan oo xasana isiiyo barwaaqaba uu iga dhigay oo rasuul iga dhigay mana rabo waxaan idin diidanahay inaan anu idiin daba maro ma rabo qofka daaciga ah, hadalkiisa la qaadan maayo hadduu waxuu dadka ka nahyay isagu sameey ma la qaadanayo qaal wuxuu hi qawmi tolkayow ara-aytum bal warrama in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin markhaati cad oo xujo ah oo min rabbi ka ahaatee warasaqanii uu alla igu arsaaqay minuu xaggiisa risqan risqi xasana wanaagsan wamaa uriidu anu mana doonayo an ukhaalifakum inaan idiin dabamaro ilaa maa nahaakum canhu waxaan idinka nahiyey in uriidu maa uriidu ma rabo ila alislaaxa wax wanaajin mooye ma sadacto intaan karo wamaa tawfiiqii waafaintayduna maaha ilaa billah waxaan aan samaynayo ilaahay baa iwaafajinaya anu awood uma lihin wamaa tawfiiqii waafajintaydu maaha ilaa bilaahi alla mooye calayhi allah baan tawakaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisaan uniibu u noqon on u tooba keeni dhib kastaba adiigaysateeni iga dhicmaayo xagga alla inaan u tooba keen allah subxaana wa tacaala